wاlgaarimuuna hm اladiina alayhim diiwan laa yajiduuna wafa calayhim diyuunu laa yajiduuna wafaaha algaarimuun baa lagu bixin baa le nimanka qaamaysan hum aladiina weye calayhim duyuunu daymaa lagu leeyay laa yajiduuna aysan helin wafaaha waxay ku bixiyaan daynta ayada ma helhayaan fayucطuuna waa la siin wafaa daynihim baa la sin waxay dinta iskaga bixiyaan walow kaana daynu kaiira ha noqdo weeye ilaa an yakunuu inay yihiin may harimuu kuwa ku daymoobay fii macsiyati اllahi tacaala ilahay macsiyadii niman ku day hadday yihiin hadda la siin mahayo falaa yucطauna la siin maaya zakadii xataa yatuubu ilaa ay toobad keenaan wa fii sabiil baa lagu bixin daynta madaa'inkii baa la siin mise madiinkaa loo dhiibi kolba darafka markaa la tagan baad qiimaynaysa daa waa ninkii daynbixiyaha daynlaha ah madiinkuna waa ninka daynta lagu leh madiinku hadduu khaa'in yahay oon ka baqayno xoolihii aynu siinay inuu hawlo kale ku qabsado waxaynu daynta siinaynaa ninkii lahaa war maxaad ku leeyihi wadaadkan miskiinka ama ninkan dhibka badanayna daba taagan intaas qaada lacagtaadii laba saxanta ka tir buugga culama allahi zake i siiy iyo dayn baa lagu leeyay yaa kugula hebel waan siinay or iska tag reer kada dhaqo marka haddii laakiin nin aamin wey asagu wixii habaysanaya oo asagu waa u maamulahay asagaa loo dhiibi ayib wa fii sabiili llahi hum lguzaatu wey nimanka duulaa la yihahdaa haazimaba jire isdifaacaan ka karlan ahay haazi hadda lama haye difaacu nafsi baan ka karlan ahay hum lguza ayib aladiina kuwaasu laa yucطawna aan la siinin min maali illaahi maa yakfiihim lighaswihim zakada muslimiintu waxay siin afraadan wa jamaacaat duwalan wa xukuumaad ay siin iyo keyrkoodba dadka duulahaya gaala ku duulahaya goormaynu siin waa hadday dawladdu ku fillaan way ciidankaas hantidiisii iyo kharashkiisi ku fillaan weydo hadday laakiin dawladdu waxay bixinayso halganka iyado waddo oo mujaahid kastoo ay dhabar ka taabanayso oo wada khaliifayso waxaan leenahay hawlahan kale xagga ku bixiya ayib aladiina laa yucطuuna min maali illah min maali muslimiin min اbank اislاami min beyt اlmaal maa yakfiihim liazwihim fayucطauna maxaa la siin maa yauuna bi waxay ku duulaan baa loo dhiibi aw amase waxaa la siin tamaama maa yauuna bihi waxay ku duulaan wax ku filan oo dhammaystira min khaylin farda wa silaaxin hub ah wa nafaqatin kharash iyo nafaqa iyo biil ah wa ujratin kidha ah waxay soo krs hubbay karaysan karaan farday karaysan karaan niman sawaakhay karaysan karaan qowsaaray karaysanayaan habay u baahan yihiin wax kastooy kale u baahdaan iyo nafaqadii iyo tiknikadii iyo biilkii oo dhan bay wax ku filan baa la siinaya wاlxaju xajkuna min sabiili الlah min sabil lah buu ka mid yahay xajku kama qaana sal xadidkii muxuu abu macqil iyo umu طulayq ama umu macqil baa ku yimid xadidkii xasanka ahaa sheekh ibaan silsilada qaybaha u dambeeya oo ku takriijiya meesha ku sugan abu daawud iyo axmed iyo keyrka soo saareen culamaa ishkaalkanu waxay leeyihiin xajku haddaanan awoodinna iguma waajibinba oo wujuubka ima saaraba wlaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila wma laa yatimu اlwujubu ila bihi falaysa biwaajib baana qaacida isku ogeyn fiqiga ahayd marka hadduusan xajku waajib igu ahaynba ama uusan igu wujuubinba maxaabaa saka laysiin maba mutee hadduu xajku sunno yahay tadawucuna tadawuc lagu bixin maaya zako waajibaad kalea meesha taagan xadiidka uu nabigu yihi ina alxaja min sabiili اllahna cumuumkaad ka qaateen kuma jiro muxuu ahaa saxaabi baa ritikiisa wuxuu u nadaray in lagu duulamayo cid kale aysan isticmaalin xaj baa soo galay riti kalaa joogay ritigii bu markaa isagu diyaarsaday inuu ku xajiyo xoogo bella waa diyaarsaday waa xajulwadaac wey xaaskiisi baa tiri waa ku raacahaya sahayda inoo kala jabi oo inagu filan tahay adiga ninka isku sahay baynu nahay gaadiidkan ritigaada hebel ah eed duusho isii bay tiri ktga wxu waa waqf fi اljihaadi fi sabiil الlah waxay tahay amaa taclam ana alxaja min sabiil الlah sheek wuxuu u baabaystay imraatun afqahu min rajulin sheekh albani imra'atun afqahu min rajulin baab oga dhigay silsilada haweeney ka aqoon badan ninkeedii waa badan yihiin dumar noocaas xoog baa lagu haystaaye ayib wuxuu ihi abadan yeeli maayo sada waa yahay biilka inoo qaybatay biilka anu iskaga badnayn bur reerka la joog carurta la joog markuu biilkina diiday ritiga u diiday waxay tiri waa yahay carruurta la sii nabiga ugu salaan su-aasheena isku qabanna soo weydiiy tiri niqaashkeenna u geesha nabiga sal slam waxaan kuwana u sheeg nabigiibu u tegey fariintii buu gaadhsiiyey waa salaamay salaantiiba ku akriyey kadibna dooda ba hordhigay nabig wuxu ayadaa kaa saxan ama calimta ana alxaja min sabiili waxaan odhan karaa waxyaabaha loo waqfiyey jihaadka loogu talagalay ee awqaafta ah ayaa arrimaha xajka lagu qaban karaa laakiin zakadii la ajha lagu bixiyo ee khaaska ahayd mxu ahayd lagu bixiya ujeedaa jahda lagu bixiya khaaskaed xaj alla siiyo waa ta'wiil fog baa la yidhi dharaandhiran aan aana yeelayn niman baa hawsha ka naqaashay ishkaalka horena waa ku keeneen laakiin siduu sheeku maray oo madab xoog badan wey dadka haddaba marka aan xajiyin xajkii waajibka ahaa tabarna aan uhaynay xerta masaakiinta zakawaadka in la siiyo ku xajiyaan way banaan tahay <clears throat> wbnu sabiil huwa ladii yajtaazu min beladin ilaa beled ibnu sabiilku waa midka tallaabaya gudbahaya ee beled ka safrahaya beled kale aadahaya yajtaaz midka tallaabahaya oo min beledin ka tallaaba ilaa beledin aakhar aadahaya weeye waama alfayu waxaa joogaada bilahi towfiiq bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray qism alamaanaat qaybtii ku saabsanayd amwaasha waxaa inoo dambeeyey masaadirta iyo ilaha dhaqaale ee dowladda islaamka loogu talagalay anwaacdeedi masdarkii loo yaqaana alghaniima ayaa inoo dambeysay alghaniima aynu soo maray shalayna waxaa inoo xigay alsadaqaat wazakawaat iyo masaariftii lagu bixin lahaa wa ama alfay faygaa marka inoogu xiga sheekh wuxuu uhi wa ama alfay-u fa asluhu maa dakara allahu subxaanahu wa tacaala fii suurati alxashr alati anzalaha fi gazwati bani nadiir bacda badrin fi qowlihi tacaala wama aafaaء allahu calى rasuuli minhm fama awjaftum calayhi min khayli walaa rikaab walakina allaha yusaliط rusulahu calى man yashaa marka fay baa hadda aynu gelaynaa fayguna waa shaygaa la soo celiyay marduudka ah ee dadkii lahaa loo soo celiyey dad marka horeba xaq u lahaa iyaga in la siiyo baa sabab sharci ah aw biduuni sababin sharciyin bu wixii lagaga wareejiyey ama lagaga qaatay kadibna loo soo celiyey fayga saasaa la yihahdaa sidaas darteed ba hooska fay loogu magacaabay hooska galbeed fay baa la iska maaa waa hooska aroryada soo noqday fa asluhu fayga asalkiisu ma dakara allahu subxaanahu wa tacaala ilahay wuxuu ku sheegay wey fi suurati alxashr alatii anzalahaa uu rabbi soo deji suuraddaasi fii gazwati bani nadiir bada bacda alaxzaab bacda badrin qaswadu ber kadib wixii dhacay dagaalo oo dhanba ba ila iyadun bay ka bilowdeen dagaalaha waaweyn iyo khanaa'imtii amwaasho beder kadib baa la helay marka suuraddaasoo soo degtay bacda xashrin baa ilaha ku sheegay bacda bederin soo degtay ba alla ku cadeeyey xukumka fayga aayadda ugu faahfaahsanna middan weeyey wamaa afaa allahu alla wuxuu soo celiyey ay maa radda allahu wey wuxuu alla soo celiyey calaa rasuulii rasuulka ilaahay kusoo naqo usoo cesho oo minhum min bani nadiir kasoo noqday amwaashii qoyskan laga helay wey famaa awjaftu ma idan kicinin baa le calayhi cala almaali ama hantida ama fayga asaga ah min khaylin firdana guluf ma idan kicinin awjafa awjafa albaciira aw alfarasa ee asraca asayra fi maca weeye ama alijaafu walisraacu fi sayr degdega iyo orodka iyo guluf iyo gaashaan wixii lagu qaadaa loo jeedaa iijaafka dagaalka hadee noocaa iska leh dagaalku laabudda min iijaafi alkhayli wa itcaabi alibil waalrikaab waa qasab wixii laakiin dagaal la-aan lagu qaado haniima baaridda wey waa hanti iyo xoolo iska qabow oo un baalxooftadaadi lagaga cararay ama ma kaliya col baa soo socda lasii yaacay rucbi baa lagaga tegey marka reer banu nadir dagaal kama dhicin waa garanaysaa haddi dagaal kama dhicin waa iska carareen markay arkeen muslimiintu meeshay maraya inay xanaaqsan yihin lasoo guuray oo la diyaar la yahay bay diyaar garoobeen xoolihiina marka way ka wareejin waxay hore ku qanxeen baa loo reebay wixii kale waa lagala wareegay famaa awjabtum ma idan kicinin baa lay calayhi min khaylin walaa rikaab walaakina allaha hase yeeshee ilaahay subxaanahu wa tacala yusallitu waa diraa rusulahu rususishu ku diraa calaa man yashaa buu kusii daaya markaasay ka adkaadaan oo ay adduunkaba ka bogsadaan wallahu calaa kulli shayin qadiir idan taasi waxaa weeyaan waa ka samrin laga samrinaya muslimiinta iyo mujaahidiintii xoolihii reer bani nadiir inaysan iyagu shuqul ku lahayn oo nabigu ay hoos tegayso isaguna uu maamulayo ciddoodana wax ka siin ayib oysan ahayn baabkii haniime aysan gelayn saa darteed baa saddex nin oo ansaari ah buu nabigu wax ka siiyey xoolihii kale danaha kale muslimiinta ayuu ku bixiyey mujaahidiin looma qaybin abu dujaane iyo sahal ibnu xunayf iyo saxaabi kale oo rag iska tabardaran ahaa ayaa nabigu wax ka siiyey oo ansaareed <clears throat> intaa marka waxaa weeyaan ilaahay wuxuu usoo celiyey ee gaalada uu ka soo celiyey ee nabigu usoo celiyey asagaa maamul asagaana mas-uulka ah idinku xoog waxba kuma ledin ba le maxaa yeele ydan dagaalamin guluf iyo farda iyo weerar iyo culmidna maydan ku kaxayn wax juhdoo idinkaga baxay ma uu jiro wey dhiigna idinkagama daadanin marka waa dawladdan islaamka culayska wax lagaga cararay weeye marka nabiga hawsa hoos tegeysa adugu tafsiirkaasaa loo badan yahay khilaafna waa ku jiraa weli aayadan dambe waa masrafkii wadaaduhu leeyihi aayaddan dambe waa meesha lagu bixin lahaa faygii noocaas ahaa ee ilahay rasuulka uxukumay meelihii lagu bixin lahaa sidii loo yidhi inama sadaqaatu lilfuqaraa in iskugu ogeyn inama alfayu lihaaulaai qowm wey saasaa loo jeedaa bayna u badan yihiin ma afaa allahu rabbi wuxuu soo celiyey calaa rasuuli uu ku soo celiyey min ahli lqura qolyaha magaalooyinku saaxiibka laga soo naqo gaalada min ahli lqura min ahli kufri wey tuulooyinkii iyo magaalooyinkii wixii hantiga kasoo baxay ee rabbi ka soo ceshay ee gaala laga furtay falilaahi alla u ahaatay wa allah iskale bi masaalix lmuslimiin baa lagu bixin wey iyo walirasuul rasuulka sal ly slam isagaa loo baneeyey iyo walidilqurbaa qaraabada rasuulka sal ly slam iyo walyataama agoonta iskale walmasaakiini wabni sabiil kay laa yakuuna alfayu duulatan saa rabbi wuxuu u yeelahayaa kay laa yakuuna suusan u noqonin alfayu way duulatan wax wareego oo khaas ku ah muxuu ahaay dadka adduula waa almaal almuntaqil bayna alaqliya bayna aa'ifa mucayana xoolaha ku noqnoqda ee u kala shubma ayaa duulada iska yidhahdaa haddii daalka laku rabaa dawla la yihahdan huwa alintiqaal min xaala ilaa xaala marka waanu isku macno un weeye waa inagii soo marray idaa balaqa banu lcaas alaaثuuna rajula itakaduu cibaad allahi khawlan wamaala allahi duwalan wa kitaab allahi daqala waa inagii soo marray kitaabki ilahayna waxay ka dhiga inaan gabaad ay ummadda ku siraan oo ay dadka ku minjaxaabiyaan maalka ilaahay hantida iyo haniimada iyo faygii amwaasha zakawaadka sadaqaadkana wax koox khaasoo dowladda ama maamulka ama xukuumadda ay iyadu maamulato isku ceshato masaakiintuna ay ka baahdaan o ka baaba-aan bay ka dhigan doonaan addoommaha ilaahay muslimiinta ana waxay ka dhigan doonaan dad ay ku shaqaysanoo khadam ah waa inaga soo maray calaa kalaamin fi sixati alxadiid bacd ahlicilmina waa saxiixiyaan ragna waa daciifiyaan marka dadkaasaa iska leh kay laa yakuna alfayu duulatan bayna alagniyaai minkum agniyadiina waxaan ku wareego ku suusan u noqonin baa dadka ummadii u tabaryaleed baa la siiyey masaakiintii ibnu sabiilkii aytaamtii qaraabadii nabiga iyo alliya rasuulka iskalew cid kale wax kuma laha wa hada madhab jumhuur ahli ama shaafici wuxuu qabaa isagu faygu yukhamasu kamaa tukhamasu اlhanaaim masraf اlfay waa masraf alghaniima fii qowlin lishaafici qowlka kalena jumhuurtu la socdaa oo wuxuu leeyahay faygu shan isleeg baa laga dhigi hal eh, khumusoo ka mid a ayaa meeshan lagu bixinhaya lilahi walirasuuli walidilqurba walyatama masaakiin afarta kale bayna almujaahidiinka laga cabsaday intay soo kuuriyeen laga kala fiigay loo qaybin buu leeyahy isagu marka masraf lfay wa masrafu اlhaniimati calىa qowli lahu ama alqowl اlaakhir waa <clears throat> maca aljamaca wamaa aataakum الrasuulu rasuulku wuxuu idinla yimaado fii qismati اlfay wa masrafihi wey aayaddu marka macnaha khaasay ku timid laakiin xukunkeedu waa caam cinda ahli cilmi qaatibatan wamaa aataakum الrasuulu fi axkaami اlfay wa qasmi اlghanaa'imi baadda laga hadlaaya laakiin wamaa aataakum jumlata wa tafsiila min addiin fii jamiici اlabwaaq bay salafku u daliishadaan maxaa yeelay alcibratu maxaan isku ogeyn bicumuumi lafdi oo maa cumuumiyaa ku garanaysaan ayib fakhuduuhu qaatale wamaa nahaakum canhu fantahu ka taga wataquu llaha ina allaha shadiid lciqaab lilfuqaraai buu u ahaaday faygaas wey <clears throat> almuhaajiriina aladiina ukhrujuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna fadla min allahi wa ridwaana yacni fuqaradan waa qism masaakiin lilfuqaraa waa nooc ka mid ah masrafkii feygo ah walid walidulqurba walyataama walmasaakiin walmasaakiintaasu kasoo baxaaya lilfuqaraa buu ahaado min almasaakiina kamid a faygu masaakiinta muhaajiriin baa wax laga siin wey ayib ama dagaalka ha joogeen ama guluf ha raaceen ama aysan raaceen ama gurigooda ha ama maqnaadeen maadaama ismu lmasaakiin ay wax ku qadan hayaan mustalaxaas ay wax ku helayaan wey lilfuqaraai almuhaajiriin aladiina ukhrijuu laga saaray min diyaarihim guryahooda laga saaray yani asbaabta wax ku mudan hayeen baa rabbi tibaaxa haya iyo wa amwaalihim guryahoodiiba iyo hantidoodiiba yabtaquuna ayagoo doonahaya fadlan dheeraad yani irsaaqad iyo nolol ilaahay subxaanahu wa tacala inay helaan min allahi subxaanahu wa tacaala iyo wa ridwaanan raalli ahaansho xagga rabbi subxaanahu wa tacala uu ka raalli noqdo janno geeyo wayansuruuna allah u gargaaraya wa rasuulah allay rasuul u gargaarhaya intaasoo maqaasid baa isku jirta shaqooyinkooda iyo waxay doonahayaan muhaajiriin maadaama guryahooda laga saaray amwaashana laga dhacay ilaahay rasuulkiisa waxay ka rajeeyay inay gacan qabtaan ilaahay xaggiisa rali iyo raalli ahaanshiya makfiriya dambi dhaaf bay ka doonahayaan maxay diyaar u yihiin alla iyo rasulka inay u gargaaraan diyaar waa heegan way dagaalamhayaan mustacidiin ayib haddii la yaha dagaalamaya waa diyaar yaa baxahay yaa difaaci mustacidiin wayansuruuna allaha warasuulah ulaaika kuwa muhaajiriin wixii la halmaala hum saadiquuna fii iimaanihim wa jihaadihim waa kuwa ka run sheegaya iimaankooda iyo jihaadkooda dad kale waa sheeka berley waa iska sheeganayaan maxaabsi baa la yihahdaa ayib kuwaan allah uqiray dadki noocaas ahaa baa raafido iyo shiice laga kari layahay ilahay qiraya inay saadiquun yihiin fii iimaanihim wa jihaadihim wa ikhlaasihim wa diinihim wa nusratihim lirasuul bay dhabkiiin daacadna ka yihiin sidaa darteed man sabba saxaabata qaatibatan faqad kafara ijmaacan murtad wey xalaalu dami walmaal yuqtalu fi lxilli walxaram la dayn maha ninka asaga ayib ninka saxaabi min asaxaaba caayana cinda aljumhuur yucazar wayudrab wayujlad sida dameerkii baa loo karbaashahaya xabsina waa la dhigahaya biyo cusbada la waraba calcaha laga garacahaya culama waxay leeyihin waa gaaloobahaya almalikiya waxay leeyihin hadduu saxaabiga u caayo lidiinihi wa nusrati lilislaam bimacnaa sabab macquula oo meesha yaalla ma uusan keena saxaabiga ku caayo matalan bukli buu ninkaa lagu xaman jiray buu waa gacan adkaa buuri daye xoogu dabecad qalabsanaa buuri yani waxyaaba macquul oo bini aadamkaan laga waayay nin buu ka hadlay markaasoo kale iyuu tacziir la yidhahdeen maalikiyadu laakiin hadduu saxaabiga caayo biduuni mubaririn sharciy waa zindiiq bayna waa la dilhaya kaafir wayay taagan yihin maalikiyo khayrlaas iyo maalikiyo saxaabada difaaceeda aad bay ugu fiican yihiin <clears throat> waladiina tabaw dara waxaa iskale oo kale iyaguna qaadanhaya wafaygaas masaakiintooda la siin oo muuqtaan waladiina akhyaarti tabawa-u degay ama askumay ee guri ka dhigtay addaara daar lhijra ah oo madiinaa loo jeedaaye iyo wlimaana imaanba imaanba see u degay imaanna waa yeesheen wey qalbigood u degay min qablihim ayaga hortood ay qablihim qabl ansaar baa loo jeedaa mise qabla muhaajiriin wey yaa sii deganaa marka waa yahay ansaar baa laga hadlahaya ansaar wey ansaar ilahay wuxuu u qiray imaan iyo muwaasafaad soo socdoon la heli karinba ruuxa bini aadamkan hawlaha in laga helo waa adag tahay ruux kugu soo qaxay inaad jeclaato inuu kugu soo qaxo oo kuu yimaado dadka lagama helo dhib yar baa waadhaweed ka dhacay barakic yaraayo ku dhacay muslimiinta soomaaliya markay soo qaxeen oy badankeedu reer koonfurad yimaadeen oo reer muqdisho iyo reer koonfureed ay yimaadeen reer nairobi waa dhibsadeen reer af labadii bay dhawaaqeen masaajid baaba laga hadlo weliba la iska tacliiqiyey warka waa inaad la socotaan baan filaya dadka bini aadamka ummad kusoo qaxdoo baahan oo dhiban ma jeclo ninka walaalkii oo u yimid ku farxaaya dhibkuu doonaba culaysku doonaba ha saare imaan baa meel ninkaas waa nin saafi awo ah laakiin nooca bashariyada iyo khalaa'iqda waxaa lagu yaqaanaa culayska soo kordha in la dhibsado war annagaaba sakaraad ahayn annagaaba naftaan meenaanu geyna la war kuwa xagee u socdaan ma kuwa cusub baa yimid xoog guryihii baa yar qaaliyoobay muxuu ahaayey suuqii baa dukaamihii yaraa baa lasu yara qabsaday qolyihii sawaaxil ee guryaha laga kadhaysay baa lasu laskaga hoos maray badarkii baa yar kuulaaday beec bay yar kacay aflabadii bay dhawaaqeen soomaalidii sii deganayd xaafadaha isliya khaasatan khatar wey yuxibuuna qolyaha daarta sii degay iyo waliimaana iimaanna uu qalbigooda u degay iimaanka ogamay soo muslimiinta iyagaa loogu horreeyey ee hadda waxaa loo jeeda iimaan baa qalbigu min qablihim waxay u noqon un daarta ee unoqon mayso tabawa fi daar lakin la fi liman yuxibuuna waxay jecel yihiin ansaar man haajara ilayhim cidda usoo jirto waa jecel yihiin waa ku farxaayaan dhibsan mahayaan walaa yajiduuna xaggana heli mahayaan fii suduurihim laabtooda xaajatan dhib iyo kohsi iyo xaraj mimaa uutuu muhaajiriin wixii la siiyo uutuu muhaajiriin bay u laabaan yani waa laba sifo ad adag wey waxay jecel yihiin ninka u yimaadeen muslim iyo muhaajira waa soo dhaweynaya waana jecel yihin waxaa kasii daran haddii loo hoostad kordhiyo qaxootigii soo qaxay ama muhaajiriintii wax la siiyo ayaga laga tago inna wax dareemi maayaan qalbigooda waa xaaran yahay waa ku farxaaya inuu asagoo qaxoo gacmaha carruurta ku wato oo waxba aan wadan oo lasoo furtay oo murya gacana yuu ku farxahayey xoolo la siiyey masaha ka xumaanaya xoolo la siiyey ninkii oo layi bal ku cidgal oo guri ku dhiso oo meel ku deg la yidhi oo nabigu siiyey masaha ka xumaan laakiin ninkii horaanba sakaraadka ee buuxay waxaa weeyaan indhahus daba dhigahayaan walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wixii la siiyey muhaajiriinna ka xuman mahayaan wayuiruuna waxaa intaa dheer waxay door doorahayaan calaa anfusihim naftooda bay ka doori haddii la cadkan adiga iyo hebel mid un baa un uu ku filan yahay midkiin afka hageliyo muhaajirka hageliya leeyihi abadan ma qaybsan waa kibis hal in un yaa calaalin kara ama adaa calaalin baa lagu yidhi ama hebel ninkan somaliga wuxuu leeyahy aniga anaa iga daray yaa iga baahi badan ma jirto barqaxooti baa jira masaakiin baa jirta aytaan baa dhooba burbur baa jira ma jirto wax iga daran ma jiro wey marxaba mh ha ansaar weligood muhaajiriin wax la siiye kama suxman waxay ka xumaadeen najdiyiin wax la siiyey waa in la kala fahmo wey qaba'il najd oo mu'alafat lquluub ahaa oo nimankii lala halgami jiray ahaa ee gaaladaha waaweynaa oo maalinkaa nabiga xoolo ka badiyey oo laba boqol oo halaad boqol ari waadi dhan tog dhan bay xataa muhaajiriin baa ka xumaaday ma ansaar bisa ma ahayn way uda dhanaayeen muhaajiriin riwaayada fi saxii muslim iyo axmed la garan maayo muhaajiriin iyo ansaarba waa tacliiqiyeen qadiyadu qadiyo reer najdi bay ahayd qadiyo muhaajiriin ansar ku saabsan ma ahayn marka hawsha laga hadlay waxaa weeyaan ansaari muhaajiro o dhan bay ku farxi jireen meeshu doon ka yimaado wixii muhaajir la siiyana inna laka meesha xuman jireen way ku farxi jireen maalinkaa dambe laakiin maadaama gaalo jabtay niman sanaadidu quraysh oo najdiyiin ah oo weliba la tuhunsanaa inaysan daacadba weligood noqonaynin sida aqra ibn xaabis oo kale ragga lamidka ah cuyaanatun xusn albadri oo kale atamiimi ragga noocaas ahaa bay qoonsadeen ansaarad haddana ikhlaaskooda waxaa kamid a ma aysan qarinin inay qoonsadeen ninku mogta asagoo wixii dhibsanhay may may caadi way dhib maleh leh eh, may may iska da war sakaraad baan naftiba haysa oo waxaan raalli kama ii gax baan ahay maanta dhan baan ku fiirinhay yani khiyaarada hataa ma yaqaana ansaar wuxuu ka xun yahay waan ka xunay bu ku leeyay wuxuu raalli raalli baan ka ah waa sidqiga ku jira ruuxa keenaya sidqiga iimaanka dhabkee ku jira ruux ayaa keenaya inuu daacad ku aha sidaa darteed cabdullamad wuxuu odhan jiray daacad kuma aha naasixna ma aha ninka aan waxaa xun aan kuu sheegi karin siduu samaha kugu sheegay xumaanta aad samaynayso ninkaan kuu sheegi karin sida wanaagga uu kugu sheegahayo laysa binaasixin laka barwaaqaa-in iska fogey sax wey ruux waa in labada xaalaba uu kuu siman yahay hebelow waad fiicantahay hore u soco hebel hawsha waa khaldantahay iska daa may anu waan ka cabsan war may runta waad u sheegtahay wanaagge xumaantana taabsii may lama taabsiin karo maxaa jira hadhow buu kule baaburka iga deg shaadama kuu shubi maayo indhahus daba dhigahayaa xoogow calaaqaadka dhan baa xumaanaya war wii doona xumaaday alla darti ninkan urda ugu sheeg alla kuwa cabidinhaye <clears throat> wayusiruna waa door bidahayaan ansaari calaa anfusihim naftooday ka doorbid oo muhaajiriin bay u doorahayaan walow kaana bihim haba ahaataa le khasaasatu baahi kaxba ha dhacsaal iyagoo ah oo muxuu ahaye sakaraad ah bay ansaar doori oo isdhaafin cadka iyo mxuu aha xoogaho sandareerada ah muhaajiriin bayna siin waayeelkaba waa yeelaa mogta waayeelka isagoo baahan bu caruurtiisii islaantii u riixaaya gabadhiisiibuu siinhaya waa ka baahan yahay hooyadu waa sida aabbuhu waa sida bal haweeneedu markay sodohayn waxay iyadu u baahan tahayba caruurteeda iyo gabdheheeda iyo wiilasheedii ay u doonaysaa suuf iyo xanja isku gunti waa isdhaafinaysa odaygu waa saas isagoon saaga quracanin oon qadinin baa laga xooga cashada loo keenay inuu carruurtii miyay casheeye hebel wuu baahan yahay war bal odu isku day wix yara soo reebaan buu asagoo iska lulfanhaya yaani xilkasnima la ayib ninkii soomaaliga la yidhi oo kale muxuu yihi maxaa la yidhi hebel on caaton baa tahay on waad il dhuuban tahay waa side oon dhuub baa kugu dhacay xilkasna waan ahay bu xili irmaanaysna waan ahay bu xilkasna waan ahay xili irmaanaysna waan ahay bimacnaa nin hadda waxaan ahay dhaqaalo horta reer dhaqo oo wakaaso habeenkii baa la imaanaa hawlahaas wa waad fahanteen bay ilata qaybta labaad haddana waxaan ahay bu ihi muxuu ahay xilkas oo waxaan lai keeno ka cirtayda ka bogan mahay xoog yar baa lai keeni marti baa jirta qaraabaa joogta caruur baahan baa joogta waan isdhaafin dhaafin buuri dhiilkii lai dhib intaan dhabanaha ku dhegasaan u wato hemaarsan mahay ama heensan waa tiradaba qalaf xagga u tuur keen canjeerada eber murdi wax kastaba salkam hawsha ma aha buur wax yar baa intaan aan nafta ceshado yaan iska dhigaa buur oo xilkasnimaa meesha ku jirta nin noocaasa asaguna irmaan xaggana xilkas ah maxaa dee see ku cayilaa buur feerisu ku ballaaranhaya marka xilkasnimay wax ku wadeen ansaar mooyeen xoola ma jirin ayib xoola jirin yani cajaaibta laga soo guuray fi kutub sixaax wa waad garanaysaa dee ilaa la gaadhay labada xaas hebley laba hebl laba xaas baan qabaay midda quruxsan heble ah baan kuu furi ciddadeeda marka dhammaato intay ciddada ku jirta anaa kuu biilahaya ciddadeeda marka dhammaatana guurso beerta soo laba inagu kala jabi inoo kalago intaan adog ku dhaqo xaaskaygana ku qab wey aan qabi jira anugu way la gaadhay bacd waad garanaysaa meel kastay la gaadhay sheekh aad bay daacad u ahay ilahay baana uga abaalguday dagaal yar haddii la gado konton ansaar meeshay taallo labaatan ama toban ama sideed muhaajiriina taal niman dagaalamay ahaayeen wax kastana meel kastaba wax bixin hala hadlo hala dagaalamo carab nimanka samariye weeye sheekh saldhiggii islaam uu ku fadhiistay ee wax ku qabtay ansaar bay ahaayeen ama almuhaajiruun muhaajiruun haddaysa ansaajir waxaa maysoo noqdeen lamama arkeenba ma caqalkii saldhigii dhufaystii nabigu ka duulahayay ansaar baa ku gadaanay ayagoo weliba munaafiqiin iyo yuhuud iyo gaal oo dhanba ay saa ugu hareysnaayeen ayaa fooda la gelin waaya niman waa dad xataa fi jahiliya dadka samariyeen niman qaxtaaniyiin oo yemaniyiin oo dagaalami ahay nimanka ansaari waa reer bay ka yimaadeen ilaa yawmina hada halganka iyo hawlaha noocaasa yemaniyiinta ugu ron mid mid masaare waa laga yaabaa oo balaaya inuu soo baxo oo birjabis ah ama shaami laftirkiisu aan dhib yarayn laakiin cududa ay halganku maanta ku socda yamaniyiin wey waxaa la og yahay sheekh inii ajidu nafs araxmani min haahuna ilaahay awoodiisii iyo nasrigiisi iyo gargaarkiisi xaggan dabayl xagga yaman iga hayso nab sal slm alfiqu yamani walxikmatu yamaniya waa ahlu jihaad wey waazwin waa la yaqaanaa haddana waad maqlayseen inaad kaba butaacnayba oon ka dilaacanayba hadda yaman meeshaad geli lahayden baa la rabaa wa waman yuuqa ruuxii laga ilaaliyo shuxa nafsihi nafsa bakaylnimadeed laga ilaaliyo fa ulaa'ika kuwaas unbaa hum ayagu almafluxuuna kuwa guulaystay liibaanay ah waana ansaar baa loo jeeda shuxa nafsihin baa laga ilaaliyey maxaa yeelay laa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu sidoo kale yu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa yuxibuuna man hajara ilayhim taba-u daara waliimaan dadkan waa dad la dhowray weeye marka ulaaika hum maflixuun waa helan de asbaab lfalax o waxaa kaloo feyga wax kule waladiina jaa min bacdihim wladiina kuwa jaa-u yimid min bacdin bacda almuhaajiriina walansaar ayaguna diinta soo galee muslimiinta ahlu khayrka masaakiintoodii aytaamtoodii fuqaradoodii waa leeyihiin way fay waxay ku leeyihiin kuwaasoo yaquuluna odhanhaya ama yaquuluna waxay leeyihiin shardi weeye maalik wuxuu ihi waa shard liistixqaaqi lfay ninka dambe muslimka ee diinta soo galay waa in ansaariya muhaajiriin wanaag u hayo u ducaynhayo uusan caayin idan faman saba saxaabata aw saxaabiyan waaxidan caaya falaa yastaxiqu lfay haddaaman la dilinba muwaasafaadki aad ku qaadan lahayd way fay yaquuluuna waxay odhanayaan rabbana kfir lana walikhwana aladiina sabaquuna biliiman allow noo dhaaf annaga iyo walaalahayaga iimaanka nooga horreeyay walaa tajcal hayeelin fii quluubina qalbiga yaga hilan xiqdi iyo urkutaallo liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim fadakara subxaanahu wa wuxuu sheegay almuhaajiriin walansaar alla sheegay iyo waladiina kuwii buu sheegay jaa-uu yimid min bacdihim bacda alansaar walmuhaajiriin calaa maa wasifa wix weliba lagu tilmaamay oo ah inay iimaan leeyihiin oo ilahay dambi dhaaf weydiistaan oy walaalihii ka horreeyana khayr alla u weydiinay iimaan xiqdi iyo urkutaale iyo xasadna aysan u qabin iyo xumaan dadka ka horreeya ahlu khayrka ahaa sidaa darteed baa lagu yaqaana ahlucilmigu cilmigu ninba nin ka horrey waa u duceeyaa sheekh baa dhiban nin ka dambe waa u ducaynhaya xataa hadduu naqdinhayo ama akhdaa u galay uu sheegahayo akhda'ana si cilmi aba ah u naqdin raximahu llah buu leeyahy amaa boqoradu dhaqankoodu alakhiru yalcanu alwala waa la yaqaana boqor ninba ninku ruuxii ba u qaadahaya wuxuu ahaa ma jirin dictator buu ahaa ummadduu baabi'iyey tuug buu halkaasun haystay xaaraankunax baa dhiig nuug baa buu ahaa anaa ahlu khayr oo dadka beeldaajiyo ah nin walba mashruuciisa buu la kala baxaaya ahlulcilmigu ninkii ka horreeyey yadcuuna lahu bilkhayr yataraxamuuna calayh yataraduuna calayh dhaqankaasay leeyihi maca tabyiin alahطaa bicilmin wa insaaf akhdadana waxay u caddaynayaan ummaddu inay ka digtoonaato limaslaxati اdiin o limaslaxati ba akhdada loo caddayn asagiina waa loo ducayn xataa ahlulbidac baa banaan in loo taraxumo oo loo taradiyo ay banaan tahay maadaama ahl yihiin haddaysan gaalaba ahayn albidca almukafira kama hadlaayo bidca mufasiqan ka hadlayna ayib fadakala waxaa guda galay buri sheikhu fi sinfi haali sinfiga saddexaad ee u dambeeya waladiina jaa-u min bacdihim weeye kulu man jaa calaa hada alwajhi ilaa ywmi alqiyaama ruux kastoo ku yimid ariiqa asaga ah biliimaan eh, muxuu ahaay in loo duceeyo ummadda hore cuqdad iyo xasad iyo xumaanna aan loo qaadin kamaa dakaluu fii qawlihi tacaala siday usoo galeen bay usoo galahayn aayadda buuhi waladiina min bacdihim waladiina aamanuu min bacdu wahaajaruu wajahaduu macakum faulaa'ika minkum aayaddan waxaa lamid a ah, waa ayad hore lamid tahay waladina ja min bacdi waxaa lamid ah waladiina aamanuu min bacd kuwa alla rumeeyey intaa kadib wahaajaruu soo hijroodo wajahaduu dagaalamay macakum idinka la jirankiina fa minkum ba idinka mid yihiin waa idinka tirsan yihiin ninkaan ansaarina ahayn muhaajiridii horena aan ahayn laakiin gadaal ka yimi oo soo jirooday xumaan ka soo tegay idan garab istaagay dagaal ka qayb qaatay wuu idinka tirsan yahay suura anfaal wa fii qawlihi tacaala bay soo galaan siay usoo galeen bay usoo galeen aayadda hore weeye waladiina tabacuhum biixsaan aayaddan bay ta hore waladiina jaa-u usoo galhayaan sheekh wuxuu rabaa dadka muslimiinta dambe ansaarna aan ahayn muhaajiriinna aan ahayn fayga ayagana waa leeyihiin caalam caalamuwaasafaat almadkuura bay ku leeyihiin xilligay doonaba ha yimaadeen haddii laga helo intaas waa mudanayaan وكما dخلوا في qwله تaعالى وآkخريiنa minهم لma يلحqوا bهم وهuوa العaزيز الحكيم هuو اldي bacثa في الأمiyiin baa lasoo waday maogtahay وآkخريiنa وبacثa محamدا في آkخريiنa minهم ee min الأمiyiin wuxuu ku ilahay nabiga nabigu alla diray oo u diray ama kasoo dhex saaray في آakخariina koox kaloo minhum min الأمiyiina kamid a oo kuwa hadda jooga aan ahayn qolya qolya waay dhn waxay u laabanaysaa wayucallimuhum lkitaaba walxikmay ku cadfan tahay oo halkaasay daba taalla wayucallimu wuxuu nabigu diinta bari aakhariina minhum min alumiyiin niman halkaasay u celiyaan adoo afar qowl baa ku jirta masaladii halkaasaa kugu ror huwa aladi bacaa fi lumiyiina rasuula minhum yatlu calayhim aayaatina wayuzakiihim wayucallimuhum lkitaaba walxikma maxaa ka dambeeyey wain kaanuu min qabla fi waaakariina meesha taalla waaakariin marka ama bacadada hore ku qabo ama wayucallimhum kuqabad ay ku talla isku mid un wey wa bacaa muxamada fi aakhariina minhum waa macna saxiixa ama wayucallimu nabigu sal sl alkitaaba walxib wuxuu barayaa aakhariina minhum min alumiyiina waalcarab wagayrihim shan qowl baa ku jirta ama afar qowl aakhariintan yay yihiin niman waa caajimtii iyo reer furus iyo reer ruumtii gadaal ka soo islaamay weeye qole waxay dhahan mie waa reemiigii kor ka yimid ee bacda fatxi maka soo butaacay qole waxay dhahan mie waxaa loo jeedaa attaabicuun man bacda saxaaba o dhan baa laga hadlahaya nin waxay dhaheen mie waa kullu man aamana biاllaahi bacda saxaabati wataabiciin o dhan baa loo jeedaa wa hada min ahli daliil daliilku raajix waxaa weeye aakhariin waxaa loo jeedaa muslimiinto dhan ba kullu man jaa cala atawxiid walislaam ilaa qiyaami saaca nabigu waa loo soo diray liundirakum bihi waman balaq bay la macno tahay ayb wa macnaa qawlihi tacaala famaa awjaftum calayhi min khayli walaa rikaab ay maa xaragtum ma idan dhaqaajinin walaa suqtum ma idan kaxaynin khaylan fardo walaa ibilin geel baa loo jeedaa oo waa fay toosa weeye walihada qaala alfuqahaau sidaa darteed fuqa waxay idhahdeen alfayu fayu waxaa wey waa maa ukhida wixii laga qaatay ama laga qabtay min alkufaari gaalada bigayri qitaalin dagaal la-aan wixii lagu helay baa fay la yidhaahdaa lianna ijaafa alkhayli fardahoo la kiciyo iyo warikaabi geela huwa maca alqitaal dagaal ma nuxurkii weeyey dagaalka nuxurkiisu waa in gaadiid iyo rag la isticmaalo wey foodana la isgeliyey haddii intaa la waayo wuxuu fay weeyey wasumiya fay-an waa macno daqiiqa aada u qiimo badan aadan ka helaynin cinda akar اfuqahaa ilahay wuxuu mashruuca fahansiiyey ibnu taymiya raxmat llah wuxu leey fay maxaa lagu magacaaba wuxuu yihi wasumiya fay baa la yidhi maal soo noqday ama ceshi baa la yidhi lianna allaha subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo celiyey wuxuu soo celiyey hantida buu soo celiyey cala lmuminiin buu kuso celiyey almaal maalka ay gaaladu haysatay iyo gacanta ay ku hayeen baa ilaahay ka soo celiyey muslimiintuna usoo celiyo dadkii mudnaa ah ay raddahu calayhim min alkufaar radda alfay-a walmaala min alkufaari calayhim cala lmuslimiin maxaa jira oo fay loogu magacaabay faina alasla asalku waxaa weeye diinteennu ay caddaysay ana allaha subxaanahu wa tacaala inamaa khalaqa alamwaala ilahay hantida iyo xoolaha wuxuu u abuuray icaanatan calaa cibaadatihi xadiid xasanu cinda axmedi walbazaar wagayrihim ku sugan oo qudsiya ayaa wuxuu ina allaha subxaanahu wa tacaala yaquul ina anzla almaala liiqaami الsalaati wa iitaaءi الzaka xoolaha iyo hantida waxaan adduunka u keenay liiqaami salaa salaada in lagu ogo waitaai zakaat ilaa akhir xadiid maalkan iyo hantidan baa alla wuxuu u abuuray in ummaddu ay alle ku caabudo oo khayrka loo kaalmaysto oo lagu halgamo oo aytaamta iyo masaakiinta laga dhaqaaleeyo oo qariibka laga xidhiidhiyo oo baahida laga awdo oo layskaga yskaga warqabo allana lagu dhawaado laakiin in lagu raaxaysto looguma talagelin xadiid kale oo asna xasan ilaahay subxaanahu wa tacaala hantida qolyuhu ku shubahaya markaasuu eegayaa waxay ku sameeyaan hadday xuquuqdii iyo xaqi lagu lahaa ka qaban wayn waa laga shubahayaa qolyo kale loo wareejin maalku waaba wareegaaba labaatan sano kahor raggii maalqabeenka iyo malyan maanta waa sabool iyo fuqaro wey labaatan sano kahor ama toban sano kahor kuwa ricaa ah, shaa'i ahaa ee muxuu ahaaye wadacagaha caddaa ee baalashlayaasha ahaa ama looska wareejin jiray iyo xaquuqa wareejin jiray maanta waa malyan wey hadday iyaguna xuquuqda garan waayaan iyo xaqa saaran waa laga shooyaa berri kadib masaajidku galahaya marka dambe safka horuu buuxinhayaa safka hore lagu kari waayo buuxinhaya marka hawshu waa iska saas muxuu ilaahay subxaanaه wa tacaala maalka ugu ta inamaa khalaqa اlamwaala icaanatan calى cibaadatihi lأnnahu ilaahay subxaanaه wa tacaala inamaa khalaqa اlkhalqa licibaadatihi bini aadamkii maalka lahaa noolihii makhluuqaadkii iyo min almalaaikati walinsi waljin oo dhan maxaa loo abuuray inay ilaahay caabudaan usoo degta qalaynka marka waa yahay si khaasa loo magac dhabay ayagu maxaa loo abuuray inay ilaahay caabudaan wixii xoole in la siiyana waxaa loogu talagalay inay u kalmaystaan haayadii iyo hadafkii loo abuuray ujeedada lagu abuuro alcibaada ahayd baa u kaalmaysan hantida iyo maalka falkaafiruuna bihi kuwa alla ku gaaloobay ee ku kufriyey abaaxa nufuusahum naftoodii dhiiggooda in la daasuu rabbi baneeyey u baneeyey wuxuu u baneeyey mujaahidiintu oo alla caabuda inay daadiyaan allatii naftaasoo lam yacbuduuhu biha alla aysan ku caabudin naftii aysan alla ku caabudin in la dilo oon adduunka la dhaafiy ilahay baa fasaxay maalkeedii ka waran waa yahay min baab alawlaa waa yahay haddii naftii ilaahay caabudu weyday xakooda in la goya rabbi fasaxay bal waajib yeelay naftaa maalkay lahayd yaan ku wareejinayna nimanka naftaa ku halgamay baa iskale wey yani waa macno daqiiqa aada u qiimo badan wey imj wuxuu ku sharxaay inaad fahanto wey falkaafiruuna bihi abaaxa nufuusahum alatii lam yacbuduuhu biha wa amwaalahum ba alla u baneeyey in la qaato allatii amwaashasoo lam yastaciinu aysan u kaalmaysanin biha ayada calaa cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa isu ukaalmaysa yuu u baneey licibaadihi lmujaahidiin alcaabidiina lahu addoomihi ilaahay caabudahay buu naftoodii iyo maalkoodiiba rabbi u baneeyey inay qaataan aladiina kuwaasoo yacbuduuna alla caabudahaya wa acaada calayhim ilahay wuxuu usoo celiyey qolyaha mujaahidiinta maa yastaxiquuna waxay asalaamba muteenba oo kuwan maalkooda ah kamaa yucaadu sida loogu soo celiyo cala arajuli ninka muslimka ah maa gusiba min miiraathi dhaxalkiisa wixii laga laga laga booliyaday nin baa xilliguu dhiman hayay naftu haysay baahantiisa qayb ka mida la dhacay daf baa la siiyey nin baa dhacay ninka waa naf baxay waan dugno waa xabaal waa ku tukanay maalmo kadib lexjeclaa timid hantida hala dhacday noqotay hal malyan iyo shan boqol oo kun baa la dhaco maqan yaa dhacay hebel ciidan baa la kiciyey waa la soo celiyey hantidan yaa iskale warasada markii la dhacahayo laakiin ninkii muwaridkoodii ahaa ee dhintay gacantiisa kumaysan jirin waa maqnayd markuu dhimanayo muwaridkoodi ilaan shayga hantida ah ee aan leenahay waa la dhaxlaya waxaa shardi ah in ninka muwaridka la dhexlahayo ee meyidka ah uu waxaanay leeyahay bimilki ay ku jirto asagoo naftu aan ka bixin baaba la dhaafiyeyba qasbi bay ku maqnayd ha la dhaafiye laakin bishacin laguma dhaafina bibailin wa baa lagu dhaafiye weli milkigiisa kamaysan bixin wuxuu marka sheekuu rabaa hantidan gaaladu ay haysato waa xoolo ay xoog ku haystaanee ma mutaan wey waxaana loogu talagalo loo siiyey rabbi inay ku cabo ilahayna ka cabsadaan weygaas iyo hadaftaa markay garan waayeen xoolaha xoog bay ku haystaan maalinkii aanu birta ka asallo oy ayagu go-aan oy leedaan ama xoolaha ka cararaan waa xoolaha anigoo loo soo laabtay sidii xoolihii la dhacay lasoo la celiy kale aw marka fiqi aada u qiimo badan wey kama yucaadu cala arajuli maa gusiba min miiraahihi wain lam yakun qabidahu qabla dalika sida ruuxa loogu soo celiya la yidhi wixii laga dhacay dhaxalkiisii wixii dhaxal-aantiisi loogu soo celiyey hadda ka horba weligiisan qibdoonin maada qudoonninba adiga markaadaa dahay warasada hantida loo socel weli maysan qudoon weli maysan mulkiyin aabbahoo noolba ba wala dhacayba ayagaa iskale waa xoolahoodi waa xaqoodi maxay waa miiraahuhum min abihim wa oo gacanba maydan gelin hawl idintaa lama ah xaqu sharcigu isiiye wey ninkan xoog buu ka haysta dhacay sidoo kale hantiday gaaladu haysata waa xaqu allana siiyey xoog bay ku haystaan maalinkan berta ka aslana bankigaana kusoo laabanaysa lihaada sumiya fay-an manad macnaad qiimo badan <clears throat> saa darteed baa wixii gaalo laga qaato gaalada muxaaribiinta ah xoog lagaga qaato ama xatooy laga qaato xalaal wey gaalku marba hadduu muxaarib yahay ooso duu cahdin ahayn cahd iyo ballan idima dhexayso ahlu dimana ma aha haddaynu xoog iyo shooka iyo dagaal kaga qaadna haniimaa la yihahdaa haddii markaanu soo kurno u kala yaaco oo kuleylkana u fadhin waayna fey baa la yihahdaa haddaanan shawko iyo xoog kaga qaada nin dhalinyaro ah ama nin muslima ama nin keligiia ah isagu xadana oo intuu meelaha udhac iyagoo sii soc dabagoostana waxaa la yidhahdaa asna waa xoolo xalaal ah laa yukhamas walaa yuqanam ninka soo xaday ama dafay baa iska leh ya maya laa yuqطacu yadhu biijmaacan la goyn maayo lalmaalikiya wala xanaabila minhaajka mantigaysa ku qoran tahay wax kale iska bada maalikiya warkood ba jooja dadka muslimiintaa ee afraadda ah een daa'ifa dii shawka aan ahayn daaifa daaifa duu shawka oo ayadu dagaalantay oo xoog wax ku qaadata xoolahda haniimo wey fay baa laga b khumus baa laga bixin meesha lagu bixinna waad garateen hadde arbacatu akhmasna haniimo wey hadday marka kooxdaa xooga badan dagaalamay laga cararay gaabada maxaaribinaysaa kaga cararin waxaan leenahay iyagoon la taabaninba fay weeye fardi keliga oo keligii duul ah wuxuu asagu xaraa ama dafee la baxsan waxaan leenahay xalaal weeye xalaal dhashay miya bilmiya laa haniima walaa fay adaa iska maxaan dhahaa lusuus lmuslimiin ba la qolyaha fuqaada ah. maalikiyada lusuus lmuslimin ay ku magacaabaan waxay gaa muslimiintu tuugada ah ay ka qaataan gaalada muxaaribiinta abaa laga hadlaya ma aha mucaahadka iyo midka dimi dimiga ah maanta lama helo gaal dimi a ah, laa yujud fi lcaalam dimiyo taas waa dhammaatay galada maanta jooga marka imaa muxaarib wa imaa mucaahid amni ammaan aanu siinay saa darteed waxaan markaad dhiso fuqahadu waxay yidhaahdeen mucaahidku waa ku jabayaa yani cahdigiisu ku jabhaya ninka mucaahadka ee lala ballamay ee heshiiska lala galay ee nabaddu naga dhaxayso far hadduu dhaqaajiyo oo uu ku kaco ficil muslimiinta waxay yeelayaa naqada cahduhu aw intaqada cahduhu aw nuqida cahduhu cahdigiisi waa baaba'ay ay laga sugi mahayo hadduu muslimiinta caayo ama diinta caayo ama islaamka duro ama kitaabka duro ama nabiga laaco ama gabdhaha muslimaadka fasahaadiyo condom u qaybiyo zinada oga sheekeeyo iyo hawlaha jinsiga ama tansiir iyo gaalnimo faafiyo ama muslim wax u geysto ama qayb muslimiina weeraro intaqada cahduhu ijmaacan falaa yuujadu lyawma gaal dimi ah walaa mucaahad walaa mustaaman sheeke berley baa la yihahda afraad waa la heli karaa afraad meel meel kafara oy qolyo meel ku hayaanoo musta'maniina waa la heli karaa laakiin dawla maanta la ictibaaray inay tahay ahlu musta'mana ama ahlu ahadin la acrifha fi lcaalam اlyawm hadda ka horran waad iga hesha allahuma in laga helo muxuu ahaa ya latin america waa macquul weli macluumaad badan kama haya nimankaas muslimiinta ma dhibaan baa lagu yidhi wax dhiba uma hayaan bal way soo dhaweeyaan madaxay ku qaadaan warkaasaa laygu akriyay kamana qayb qaataan dagaalaha muslimiinta lagu hayo laa min qariib walaa min baciid warkana waa la sheegay south africa labtirkeedu haye waagu hore way ron lakin baryahanta waxaa soo galay ninka mucaahadka ah cahdigiisu iyo ammaankiisu waa ka taag daran yahay dimiga mucaahadku iyo musta'manku aw musta'min waxaa tirahdaba ahlulamaanku iyo ahlulcahdigu waxay ku burtaa ballantoodu waxyaaba yar yar oo fudud aysan ku burin cahdiga iyo dimida qolyaha ahlu kitaabka jizia ka qaadno masailka waa in dib loo daraasay sidaa darteed marka gaalku hadduu cahdigiisu buro ama uu muxaarib yahay markaad doonayso inaad disho waxaad la iman kartaa ficillo iyo aqwaal u qadan kara inaad nabadgelisay xaggan madaxa qaadayso kacb ibn ashraf maxaa lagu sameeyey kaana mucahadan musadimiyan buu ahaa mucaahad buu ahaa wasiiqu nabigo yahuud o dhan la qortay in laisnabadgeliyo dadkan la wada difaaco ballankii buu buriyey markaan beder aan gaalada harsannay bay hawshu u cunimi weyday marka weerar iyo gabay buu afuufay waana galay makuu tegey quraysh buu dhabay wixii socon waa xasaan baa alla daba dhigay oo marka gabay ku asqeeyey carabo dhan ka hor keenay u iska sona asagoo sakaran ah yajuru adyaar alkhayba walikhfaaq buu soo noqday kadib nabigu wuxuu ihi ninkaasi dhibkiisa ummadduu soo karay yaa toosin hayaa niman raaci awsoo ansaari waa kala badnayn niman awsiyiin ah ayaa nabi maxamed ninkaas anagaa gelin laakiin noo fasax inaan waxaan doonno sheegno an naquula maa nashaa ma an aquula shay-an nabigu waad fasaxan tahay bu waa loo tegey waa ogtii warkiisa fi saxiixayn ninkaa warkiisa uga haysaan bay la tahay macruuf wey marka waa la kaarteeyey waa marka loo sameeyey in laga rabo muxuu ahaayey dayn iyo xoogow dhaqaala shaciir laga doonayo kadibna cunaal baan rabaa rahan keena caruurtiina ii raama haweenkiina ii raama awihii laga soo deg hubka annagaan rahan kaaga dhiman layihi rahankii curaadha waa hub silaax warmo iyo seefaan keenayna kadibna ninkan waana dhibaala nabi maxamed naftu noo keenay qad canaana ninkan saka keena kan waxeeya nafti baa nahays wuxuu ihi lama gaadhin biyaa isgaadhay walla iyo bilay si xun baa usi nici doontaan oo haddaba ma iskaga carartaan bura ka dhaqaaqdaan waxay dheheen wadaadka waanu raacnay dheheen maadaama aan raacno annagoona ubsanin bal meelu ku beekaamay inaan durba iska cararno ceeb bay nagu tahay waynu ka warsugaynaa waynu dhawrid kaga sheegay ninka reer wey waynu dhawri wey ah, waanu dhawraynaa meesha ku dambaysa waxyar noo yarkaadi bay yidhahdeen kadibna waa loo sheekeeyey waad carfaysaa barfuunkaada caadi ma ah waa la waday markuu isdhigtay baa madaxa la qaaday asagu muxuu aaminay inuu yahay muxuu ahaayey la aaminsiiyey oo in waa saaxiibo yihiin oo ahlay qaraabo ahaayeen xulafana ahaayeen madaxa la tegay ninka mucaahadka ah ama musta'minka ah ee ballantii iyo cahdigii lala galay wax ka mida buriyey waa ka daran yahay ka muxaaribka qabka loola dagaalamay intii la jiifiyo oo loo reer magaalay markuu is dhigto oo u qaatay in amni la siiyey ayaa madaxa la qadahaya intaan baasaboorro feega ku gallo yaan la kacayna leanna ayaguba faag bay kusoo galaan adduunka intay yimaadaan maxaad tihiin hay-ad sanafal maxaad qabanaysaan saf children baan nahay war saf children maxay ahayd kiniin iyo balaayi iyo sun iyo baybal bay qaybinayaan iyo condham wax la garan waayo maxaad tihiin ururaha arrimaha bulshadaan nahay oo turkaanadan bannaanka taalla wax u qabataan iyo masaladan dhammaanaysa ee gaalada ah kuwan ee bariga afri muxuu ahaay suudaan dhoobanee ba neefkoo nool cuna maxalada uuska way cunaan uuska cuna maad qabataan waad meelgeysaa kuwan baaba-ay idin daba dhigay dadka muslimiinta ayago xoolaha dhaqanayo beerooda balalahayo mashruucu waxaa wey orgi ooyinta ka weyn baa laga sheegay hawlo kale wey gabadh nin u doonayd miyay ahayd qisadu waad garanaysaa nin bay u doonayd markaasaa waxaa la yidhi orgigii baa orgigii baa dhintay orgiga ilaaheen baa dhintay kadibna haddana waxaa la yidhi hebella maantaa la dilay aad bay u baroortay hadde waa ley intaan ohin orgi ka oyday ama ninka oyeysa marka orgi ohinta kaoysaa wy baroortu gabadha ninki laguu mehrin way u doonayd lama wy looma dhisin loomana merin idan bahashaani waxaa weeye ayagu wayna khaa'imaan intay dhar soo gashadaan oo iska dhigaan muxuaha niman khayrdoon ah bayna basaasaan maxaad qodaysaan jid baa noqonaynaa waxaad qoyhayaan meesha dhow lagu dhuman lahaa bay rabaa inaan la marin oo meel la galan la waayo geedihii baa la jarhaya meel kasta guri ka dhis saldhig same taar ka qotabi faylasha soo wareeji intayna khaaimiin baa ka badan hawlaha anagu isku duwayno aburaafic alyahudi maxaa lagu sameeyey tartiib baa lasoo deg hebel hel weeye ibnu catiq weeye ninkaan wala qarabadahayn xataa fi ljaahiliya ninka kariimka abui ah xilli kastoo loo yidha waa degaa islanta waxay tiri orjoog codkaan aan maqlahayo waxay tiri dhiig dhiig baa tifqahaya ballamkani ninka hadalkiisu wuxuu dhibcayaa bay tiri dhiig buu dhibcaya nag caqli badan bayd musiiba ah aroos buu ku ahaa wuxuu i ninka kariimka ee gobka ah xilli kastoo loo yeedho waalka u yeedho waa soo degaa ragga waxaa ku jiray nimay xataa walaal ahaayeen xagga ridaacada baa ku jiray wuu soo dega hadi maxaa ka dhacay so albaabka lo away war hebel wakii intii loo furan jira jadal meesha logu galay musu soo degan guriga lagu tagay abu raafic alyahuudi guriga loogu galay kaartay sameeyeen albaabkay galaanba waa xidhaan haddana way sii xidhaan hoosta ka qatar hoosta ka qatar jarajaar u fuureen gurigi marku guri guru gaaban ba wu sababta kor ban uqaadi waayo ila masaabibta in la baaciya rabtaa ma og tahay marka waan ku muday bu rag dagaalama wey ma og hadday kici weydo waa la mudi waran baa laga dhigi <laughs> markuu arkay bu barkintas kaa kadhi barkin wey bu qaato barkin ba wax difaacaysa markaan hubsay inuu dhintay baan daadagnay bu islaanta waa dhawaaq markaasaan dacan inaan dilo nabiga wuxuu ku yihi haweenka iyo carruurta yaan layn markuu u dirahaya iska jira dumarka iyo caruurta markaan dhaaadishido naagtu dhawaaqdaba waxaan xusan buui nabigooda daarankiis markaan iska daynhayay iyadoo afliga dhawaqaysa ka daadegeen nin baa indhahabeennimo qabay meel baa su caday jaranjar uu ka duulay lugtaasu ka murkacday ninkaa laakiin nin fudud oo gaaban oo baryar buu ahaa saxaabi kalaa xumbaartay la tali dhaawacooday ba qaatay waxaa ka dar nin baa qansa soo ilooy mesha qansa kaga dhacday qaansada uu wataba meesha kaga dhacday markay banaanka tageen oo dhuunteen oo la waayey iyu qaansidiisii waayey wuxuu hi qaansadeeda ninka aan ku dilo hoostiisa kaga dhacday waan doonahaya war mawaalantaa nimanka dad bay soo qaateen isweed magaalo dhan baa kacday yaa taabtay ciidankii baa meel kasta loo diray wuxuu hi inaan qaansada doonta mooye ballabka inaan qoriga ka tegayninba waa la soo daayey su u soo socday ninka hor war yaa dilay abu raafic yaa dilay wuxuu iska dhigay nin yahuudi ah kii asaga fiiri asagu fiiri war ninka madaa dilay war su u socday dadkiiba ka qayb galay meydkiiba u tegay qaansadii ba soo qaatay wuu soo dhuntaa dara ku baxsay ayagoo marka aan tabar haynin oo daalay illa waa niman dagaal soo galay oo muddo carar hayay oo la daba taagna oo sakaraada madiina yimaadeen markay shan kilomitr madiina usoo jiraan wuxuu arkay ninkii u weynaa inay saxaabada dhaqaaqi karen socon laayihiin wuxuu ka yaaba marka in laga daba yimaado cab col soo gaadho wuxuu haddana idin waardiynay sii socda anaa geedan oo fiirin waxa soo socday sii socda cabbaar markaan ka dambeeyey baan anoo mara taagahayo ordahan soo galay bu carra warbaxsada madiina orod ku galeen bu madiina markay orod ku galeen bay dhamxaa aragta waxba ma arag bu oo maxaad noo jebisay waxaan arkay inaad socon laad waxaan rabay cabsido inaad xumbaarto oo iyadan kaxayso saasuu ku galay ninkaana intuu isdhigto mooda isna fi saxiixaan qisadiis waad garanaysaan yaa saa loo qaaday cabdullahi ibn unays aljuhani ninkii khaalid nabiix alhudali asagu markuu curana carafa korkeeda ciidan ku diyaarinhay yaa nabiga ka war helay wuxuu ninkaas nin soo taabtaan rabaa ansaar baa loo yeedhay cali ansaare ninka idinku geesan baa nabigu rabaa bu idinku geesan nin xaliif ansaar ku ahaa oo reer bani salim waliba landheeri ansaarad weeye ansaar markay kala baxo reer bani salim lambar ko ah yawma xunayn markay hawshu kala tagtay yaa bn yaa bani alkhasraj bay gaadhay alxaaris bin khasraj bay tagtay hoos bay u degtay reer bani salim bay gaadhay habarwacashadu markaasay laba boqol saddex boqol ayagaa ka soo hadheen qoys dagaalamo oo laandheero musiibay ahay reer bani salim qoyskaasu xaliif ku ahaa maxaa le cabdillahi bin unays baa nabiga ku keenayna ninkan baa anaga noogu calooday ninkan waa kan baa le naclo adag bu nabig wuxuu yihi ninkaasaan kuu dirhayaa waxaan rabaa waa sariya waxda algaazi waxda wayajuuzu in nin keligii duulay culamad ka daliishadaan axaadiista noocaas keligii keligii duul waa sharci waa ku banaan yahay ninku keligii ma safri karo waa hawlaha khaaska ah wey markii laakiin halkan la galo keligaa baa safrima gabadha keligeed ba dhaqaaq mararka qaarkood hawla dagaalumay muxuu nabi allo waa yahay waa qaban hayaa laakiin ninka ii tilmaan ma aqaane khaalid ibnu sufyaan iyo hebelka hudle ma aqaane ha laii tilmaamo nab wuxuu hi ninkaas tilmaamtiisa iska caddahay markaad indhaha saarto waad ku nixi doontaa indhaha markaad saartaba qushacryada ku qaban qamandhacyaa kugu saanbaa kaa fuqi maansaa kugu dhegay baa la baris jagagagac wuxuu nabi allo weligay ruux bini aadana kama nixin bur adduunkay ruu khalqi ilaahay abuura igu hor yimaada kama nixin bui mana dareensanin hawlaha marka hawlaha ima ahe nabi alla tilmaan kala sheeg bui wuxuu nabigu hawshan hawshii ma aha waa hawl rabbi wey hawl mucjiza laga hadlay waa astaan rabbi kuu saaray orod ninka soo soo hagaajiba wuu tegey aroor buu baxay faras dheer buu qaatay su usii lugeynhayay u socday casar gaaban buu ku hagaagay ninka markaasaan meel fog anoo casarka weli aan tukanin baan meel fog ka arkay bu ninkio reer intuu degay adi oodahayo geeda ood gurahayo hawaan meesha u dhooban yihin carruur taagan yihiinoo xoolihina reerki odahay indhaha markaasa baa qamadhacyo kacday bu hawsha nabigaa qabatay bu maanso jar baa ligu roray bu ala waa wa asagi waxaan ka baqay haddaan faraska intaan ka dego tukado ininku i dareemo faraska anoo saaran degin baan salaadda casr tukaday bu umiu imaaan casarkii markaan tukanhayay madaxaan kula furinhayay marna hosu dhigay sida rux iska socdo markaan casarkii dhameeyey baa ninkii la istaagay bu wuxuu i man irajul ninkuu yuu yahay rajulu min alcarab maxaad ahayd waxaan maqlay inaad ciidan ururinayso ood ninkan maxameda ku duulayso waxaan kuugu imid inaan kuu gargaaro ciidankana ka qayb qaato nin dagaalamana maan ahay marxaban birajul buui wuu isma jiray biyuu soo qaaday gelina wuu idhigay buui markuu dhiilkii biyaha iyo gelihii saa ufooriyay aan madaxa la tagay bu madaxiisi waa maqan yahay waan dul istaagay markaan arkay ba haweenkii carruurtayda ku daatay asagoo naf baan ka dhaqaaqay haada muxuu ahaa muxaarib intii ballan loo qaaday ha ninkan waa yahay waxaan kuugu imid walaalka carbeed baan ahay inaan kuu gargaaro soo dhow gogasha qaada madaxaan qaadahaya hadallaha noocaasa ee ay gaalada u qaadanhayaan amni iyo ammaansiin sariixna aan ku ahayn fi ta'miin aan ku ahayn wa fi lcahdi walcaqdi aan sarixa ku ahayn way bannaan tahay fi muxaarabati almucaahidiin aladiina naqaduu cuhuudahum wa fi muqaatalati almuxaaribiin qolyaha dimiyiinta baabkooda baab gooniha wuu soo noqday saxaabigii nabi maxamed buu yimid maqribkii ama xilli cisho ah buu yimid wuu soo tega teenradii nabigu yimid nabi maxamed ninki waan soo dilay waa soo dishaalaya aflax alwajhu wajigaada khayr allah ku qoro runtaa wey kaas waa tegay nabigu bukoorad us bukoorad usoo dhiibay wuxuu ushan bukoorada qaado ani waxaa weeyan waa bila sarafeed saxaabigu waa ushu qaatay gurigiisu la aaday reer bani salama teenradoodi maxaa la yidhi nabigu ushun muxuu kuu siiyey wallahi ma aqaan wuxuu isiiyey nabigu maxaa l nabigu ushan muraad bay leedahay nabi maxamed u nin kuma abaalgudi jirin hadduu xoolo weyn uusan bixinaynin wuu ducayn jiray ushan bakooradaa macnaheeda o dhan soo fahan baa ley celi nabiga ku muxuu nabi allow qolihii tolkay ahaa baashii way soo celiyeeri bal usha ila fiiri nabi xul usha waxaa kuu siiyey in aan aakhara kugu garto buui adoo weliba bakoorad wataad aakhara iman wa aqalu nnaasi yowma-idin almutakasiruun ruux bakooro ku tukubhayo oo xaragonaya keligaabaa aakhira iman bui waa calaama bayni wa baynaka yawma alqiyaama marka cushu macnay wadataa wuu dhintay ushii waa lala xabaalay suu ahalgamhaya bacda rasul sal slam ayuu geeriyooday ushii waa lala xabaalay lianlaa takuna fitna liman bacdah walitakuna calaama mxuu ahaa baynahu wa bayna maxamed sal lay slam axaadiista noocaasa markuu sharxaya alimaam maxamed ibn xasan ashaybani fi kitaabi siyar alkabiir ka akri wuxuu leeyahy mucaahadiinta cahdigooda jabiyey iyo muxaaribiinta qolyaha noocaasa marka lala dagaalamahayo waa la khadaacayn waa la siri waa la khaa'imi bimacnaa waxay igu qaadan hayaan inay tahay amnigelin iyo nabadgelin laakiin aan sariix ku ahayn baa lagu samayn waa la xaabanaya marka hawshaasi khatar wey hawshaas maxaa yeele xoolaha annagaa iska le waa laga soo celin ayib laakiin maanta dhibka jira waxaa wadaadaha iyaga qaybo kamida ah, waxaa iskaga qasmay mashruuca qolyaha mucaahidiinta cahdiga jabiyey mashruucoodii iyo muxaaribiintii mashruucoodii iyo mashruuc ahli dimmati waljizya wixi o dhan baa isku khaldamay marka geel diday bay isla noqotay ayib wuxuu uhi sheekhu wa haada mil ljizya wa hada mitlu ljizyati alati <clears throat> cala alyahuudi wاnnasaara faygan aan gaalada ka helin noo soo noqonayo wuxuu lamid yahay buu uhi jizyada la saaray yahuudiya nasaarada aynu ka waa xalaal waa xoolaheenni ay xoog ku haystaan intaasaan ka soo ceshanaynaa iyo walmaali aladii yusaalixu calayhi a yusaalaxu calayhi alcaduw iyo maalka lagula heshiiye eh, cadowga inay bixiyaan qoliha mucaahadiinta xoola mar baa lagu dhigtaa waxaa idinku dayn karaa inaad xoolaha bixisaan waddankiina ku joogtaan ayib maalka lagula heshiiye inay bixiyaan ama jizyada iyo faygu waa isku baaq kulligeed waa maxay waa amwaal ay gaaladu xoog ku haystaan allana aysan ku caabudaynin intaana aan ka soo ceshanay bixaqin wa sharcin ayib waa meel maal noo soo noqday wey aw amase yahduunahu ilaa sultaani lmuslimiin iyo ama maalka hadiy ahaan ugu keenaan suldaanka muslimiinta hantida gaale ay soo hadiyeyso ay usoo hadiyeyso madaxweynaha islaamka nafsa shay wey waa hanti aan lahayn oo soo noqotay wey kalxamli aladi yuxmalu min bilaadi nasaara wa naxwihim kalxamli xoolaha lasoo xumbaaro wey almaxmuul aladi kaasoo yuxmalu lasoo xumbaaro min bilaadi nasaar laga soo qaado wanaxwi ilaa bilaad muslimiin gaaladu hadaayaa iyo gaadi raran iyo dameero buuxo oo hanti ah bay soo rari jireen oo gunaha iyo iyo mxuu ahay eh, mxuu ahay bambalasayn waxaa taraba ama saabasaabayn oo lagu ta muslimiintu inay ku daayaan maxaa yeelay fadag ninkii joog markuu ka baqa muslimiinta soo duulaanba alaab buu soo diri jiray kii eh, joog mxuu ahaa duumat aljandal ukaydir asa sidoo kale najraan kuwii fadhiyey sidoo kale ilaa si fiican loo qabto haddii islaamku meesha u gaadhay gaalaba marka xoolahay soo raranay soo qaadaanay baabuurta soo saareen muslimiinta ay siinhayaan ayaduna waa xalaal maxaa yeele waa hanti aynu asalba lahayno ilahay noogu talagalay inaanu qaadano ayaguna ay xoog ku haysteen haddana ka soo noqotay biariiqin sharciyan kaga soo noqday iyo wamaa yuukhadu waxay laga qaaday baa fay-a soo galahay isaguna min tujaari ahli lxarb jaabir ibn cabdillahi xadiis uu wariyaa jiro dacfi ku jira yar sida raajixa xasan ah oo uu leeyahay xilligii nabi maxad sal slam iyo xilliga saxaabadaba tujaarta gaalada aan la dagala mushrikiinta ah maanan layn jirin maa kunaa naqtulu tujaar almushrikiin mushrikiintu iyo gaaladu ganacsatada ah ee waddanka islaam badeecada keenaya waxay wadaan il dhaqaalay wadaan muslimiinta waa u baahan waa laga iibsan waa loo iibgeyn waxbay qaadahayaan waxaa halbowlihii dhaqaalaha wey lalayn mahayo haddaysan markaas sirdoon iyo jawaas aan lagu ogaanin muddo gaabanoo waddanku uu joogahayo muddo gaabanoo badeecinta ka bixi weeye dukaan kama furan karo mamnuuc wey dukaan inuu ka furto ama dega mamnuuc waddan islaam hadduusan ahayn dimi bixin haya jizyo muddo kooban inta beeco caddaanaysa ah waa loo ogol oon weliba xarameynkii xijaaj midna ahayn dayib meelaha kale ah laakin waxaa laga qaadaya canshuur canshuur baa laga qaadahaya